dhigay magaalada kuufa soddon iyo saddex hijiriyadu markay aheed ayuu dhintay radia allahu tacaala canhu culimmada saxaabada ku ugu waaweynayu ka mid ahaa qur-aanka siduu u soo degay asagoo ah inuu akriyo qofka jecel ha akriyo qiraa'ada cabdulaahi bni mascuud nabigaa yidhi sal allahu calay wasalam siduu u soo degay marka min kibaari culamaai saxaaba weeye qaala bnu mascuudin cabdulaahi bni mascuud wuxuu yidhi man araada qofkii doona an yandura inuu fiiriyo ilaa wasiyati muxamadin nebi muxamed dardaarankiisii sala allahu calayhi wasalam allatii dardaaranka calayhaa korkeeda khaatamuhu nabiga shaabadiisi ay saaran tahay shaabadii nabigu dardaaranka ay saaran tahay falyaqra'ha akriyo qowlahu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaa uu yidhi subxaana qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum ilaa qowlihi ilaahay qowlkiisa ilaa laga gaaro wa ana haadaa siraatii mustaqiiman fatabicuu intaasa akri qofkii doonaya nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dardaarankii ummadda uga dardaarmay oo shaabadii korka uga dhegantoon la furin hortaa inaa inuu akriyo ha akriyo aayaadkaa saddexda waa aayaadkii aan soo akrinay oo aan kelime kelimo usoo dul istaagnay wey saddexaas aayadoha akri nabiga sala allahu calayhi warqad uu qoray oo dardaaran uu ku qoray kadibna shaabad korka uga dhejiye saxaabada u dhiiba ma jirto wuxuu ula jeedaa hadalkan cabdullahi mascuud dardaarankii nabigu uu doonay inuu qoro laakiin ma qorin nabiga sal allahu calayh wasalam xanuunku aad ugu adkaaday sida saxiix bukhaariga ku sugan uu wuxuu ku yidhi i'tuunii bikitaabin aktubu lakum kitaaban laa takhtalifu bacdahu xanuunku markuu aad ugu adkaaday uu nebigu yidhi sal اllahu calayh wasalam ii keena warqad aan iniin qoro warqad aadnan gadaalkiis iskhilaafin ii keena cumar ibn khaaaba wuxuu ihi ina اnabiya salى اllahu calayh wasalam halabahu اlwajac nabiga xanuunkiya ka qaalib ah mararka gabal nabiga sal lahu ala sl xanuunkaas wuxuu gaarsiiy inuu miirku ka tago oo markuu soo naaxa uu yidhahda ma la tukaday lama tukan ii keeni biyaan ku qubaysto aan salaada jamaacada aaday xaaladaas jamaacadu aaday xaaladda nuucaas nabiga sal allahu calayh wasalam marka wuxuu yidhi cumar nabiga xanuunkiya ka qaalib noqday wa cindanaa kitaabullaahi xasbuna baabka alla agtayda yaali isagaana nagu ila qaarkaa yidhi war rasuulka aanu keena warqadda soosaynama ah kaas yui war ka daaya taa waa noo yaalla qur-aankiiyo dhexdeenna yaalla oo inta dhexdeenna uu yaalla aanan baadiyoobayn kaasaa nabiguna noogula dardaarma iska daaya nabiga hadhibnin xaalad adag ku jira waraan u keeno markii la iskhilaafayoo buuqii batay uu nabigu yihi quumuu iga istaaga walaa yanbaqii cindi tanaasuc ma habboon agtayda in lagu doodaa iga istaaga cabdullaahi bn mauud ah, cabdullahi bn cabaas waa baxay isagoo leh ina araziyata kula raziyati maa xaala bayna rasuuli lahi sala اlahu alay slm wa bayna kitaabi musiibo musiibo dhammaanteed waa wixiina kala teeday ah, musiibo waa wixii kala teeday nabiga iyo warqadda inuu qoro ah, isagoo lu iska baxay cabdulahi bn cabaas ina raziyata kula raziya musiibo musiibo dhammaanteed waa wixii un kala teeday nabiga iyo warqadda inuu qoro sala allahu calayh wasalam culummadun waxay yidhaahdeen ibn alkhadaab radia allahu canhu wuxuu ka fiiriyey dhinac oo ah munaafiqiintu dariiqo ay diinta ku dacniyaan arrintan anay ka dhigtaan dib warqadda la qoro oo yidhahdaan diinka nabiga laga reebay waxaa lagaba qorayba xaalad nabiga uu aad u xanuunsan yahoo wax uu sheegayo uusan sugi karin munaafiqiintu ama yidhaahdaan dhankaasuu ka fiiri ka diinkiioo sugan isagoo caafimaad qora qaba laga xifdiyey qaarna laga qoray kiiya dhexdeenna yaalli hmm, marka cadowgaas iyo munaafiqiintaas inaysan wada ka dhigan ay diinta ku dacniyaan dhankaasuu ka fiiriy dhankaasuu ka fiiriy marka cabdullahi mascuud marka muxuu la jeedaa qofkii doonaya dardaarankii nabi maxamed sala allahu alay slm inuu aqiyo maadaama nabigu warqadii uusan boqorinba wuxuu la jeedaa cabdullahi bn mascuud siday yidhahdeen ahlucilmigu dardaaran tal la qoray korka looga dhejiyey sidau u xifisan yahay oon wax loogu darin oo wax looga jarin oo aan wax looga bedelin dardaaran nuucaasoo kalea qofka doonaya saddexdan aayadood ha ah, akriyo maxaa yeelay nabiga sal اllahu calayh wasalam wuxuu dardaarmay kitaabka wixii ummadda u dardaarmay waxay ahaayeen kitaabka sida xadiiska saxiixulmuslimka min xadiii jaabir saxiixulmuslimka sidoo ku sugan nabiga wuxuu dardaarmay kitaabka wainii taarikun fiikum maa in tamasaktum lan tadiluu waxaan idinkaga dhextegay waxadaad ku dhegtaan aadnaan baadiyoobayn kitaab allah kitaabka alle aan dhexdiina uga teg ah, kitaabka alle aan idinkaga teg marka kitaabkaas wey wax nabigu dardaarmay sal allah alay saddexdan aayadoodna kitaabka macaanidiisii wixii ugu weynaa ayay jamcinayaan aayadahaan qofkii doonaya kitaabka alle inuu fahmo saddexdan aayadood ha fahmo ah, nabigu wuxuu dadka u dardaarmay waa kitaabka qur-aanka kitaabka macaanidiisi ugu waaweyneedna saddexda aayadood a koobayeen marka qofka doonaya kitaabkii ilaahay soo dejiyey ee nebi maxamed dadka u dardaarmay sala allahu calayh wasalam inuu ogaado waxa uu xambaarsan yahin saddexdaas aayadood ha akhriyo ee macnahooda aada ha u fahmo intaas weeye khulaasada hadalka cabdlaahi bni mascuudin radi allahu canhu qaala musannifu raximah llah wa can mucaad bni jabalin qaal mucaad bni jabal mucaad bnu jabal ibnu camar ibnu aws alansaari alkhasraji waa ansaari waana reer khasraj kunyadiisa abu cabdiraxmaan a la yidhaahdaa saxaabiyun mashhuurun min acyaani asaxaabati shahiida badran wamaa bacdaha wa kaana ilayhi lmuntaha fi lcilmi walaxkaami wlqur'aani cilmi iyo axkaam iyo quraan isagay ku dhammaa jireen isagay ah, ku dhammaa jireen radia allahu canhu nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi mucaadun yuxsharu yowma alqiyaamati amaama alculamaai biratwa maalinta qiyaamaha mucaad waxaa lasoo jamcinaa jamacada culummada isagoo tilaab culummada ka horeeya ah, isagoo culummada hal tilaab ka horeeya ah, biratwa ay bikhatwa hal talaab isagoo ka horeeya culummada manaa cilmigiisa meesha uu gaaray can mucaadi bni jabarin qaala kuntu waxaan ahay u radiifo nebiyi nabiga mid fangashan sala allahu calay wasalam irdaafka waxaa la dhahdaa daabadda horay qof markuu ka koro qofka gadaal ka koro sida mootada yaqaani reer magaalku iyo labada qof isla korto mootada qofka dambeeyo o kalea la yidhaha irdaaf fangal taasna waxay kutusaydaa nabiga sal اlahu alيه waslm tawaaduciisii tawaaducii nabi mxamed sal اlahu alيه waslm waa rasuulka ilaahay dameer ayuu ku socda markaasuu weliba haddana mid saxaabadiis ka gadaal ka saarta tawaaduca nabi maxamed kutusayda sal la wuxuu kaloo kutusayaa daabadda waa banaanta laba qof in laysla saaro laakiin shardi waxaa yidha culammadu waa inay awoodo oysan ku dhibtoonin ee dameerku wax uu ku dhibtoona ma banaano in la saaro iyo xoolaha kale midna kuntu waxaan ahaa radiifo nebiyi nabiga fangalkiisa sala allahu calayhi wasalam calaa ximaarin daneer korkiisa daneerka muqawqis ayaa u soo hadiyeeyey fa qaala lii waa waxa weeyaan boqorkii oo masr oo kirishtaanka ahaa oo nasraaniga ahaa kaasaa usoo hadiyeeyey hadiyadihii uu siiyey ka mid ah. aha maa xaqulaahi maa muxuu yahay xaqullaahi ilaahay xaqiisa cala alcibaadi addoommada korkooda xaalu ahaaday xaqa ilaahay ee addoommada korkooda saaran ee ku waajibkaa ma taqaan ilaahay uu addoommadiisa xaq ugu leeyahay wamaa shay muxuu yahay xaqulcibaadi addoommada xaqoodu uu yahay calallaahi alla korkiisa xaalu xaqaasu ahaaday mase taqaan xaqa addoommadu ay leeyihiin oo ilaahay dushiisa ahaaday allah subxaanahu wa tacaala addoommada asagaa abuurtay xaqa uu ku leeyahayna isagaa ku waajibiyey isagaa ku waajibiyey laakiin xaqa ilaahay dushiisa ah ee addoommadu ay leeyihiin allah asagaa isi saaraya cidna wax kuma waajibin oo ilaahay cid wax ku waajibidaa ma jirto asagaa isi saaray tafadulan wa ixsaana dheeraadsiin uu addoommada iska dheeraadsiinaya ixsaan u samaynay kataba calaa raxma kataba rabukum alaa nafsihi aram kataba rabukum calaa nafsihi alraxma rabbigiis wuxuu ku waajibiyey nafsadiisa naxariis inuu addoommada u naxariisto ah. inuu addoommada u naxariisto wa kaana xaqan calayna nasru muminiin ilahay weynaa wuxuu leeyaha muminiinta in loo gargaaro xaq annaga dushayda saaran wey ilahay asagaa isi saaray marka ee cid kalen wax ma saarin ilahay waxmana marka waa su-aal weyn waa waxa qofka muslimkaah inuu ogaado ugu horayda uguna wanaag badan inuu ogaado uguna waajibsan xaqa allah adiga kugu leeyahay iyo xaqaas haddaad gudato xaqa ilaahay isi saaray ee aad yeelanaydo taas ma taqaani maxaado qultu waxaan idhi allaahu allah iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa aclamu ogaal badan allah wa rasuuluhu aclam saasay saasay dhihi jireen sida bukhaariga ku qoran markii qisadii waxaa xaaib ibn abi baltaca cumar ibn khadaab allahu rasuulu aclam u yii marka sidaasay dhihi jireen saxaabadu waa idab qaadasho ay nabiga ka idab qaadanayaan marka nebigu su-aal weydiiyo waxay dhihi jireen allah iyo rasuulkiisa ayaa garanaya saasay dhihi jireen marka masaladan allah iyo rasuulkiisaa garanaya ashyaada gabal ka mida waa la dhihi karaa ashyaada gabal ka midana lama dhihi karo lama dhihi karo waxay kale tihiin arrimuhu amar sharci ah iyo amar kowni qadariya amarka sharciga ah sidaasaa la leeyahy allaahu warasuuluhu aclam aa la dhihi kara amarka qadarigaahoo kownigana ma banaana in la yidhaha allahu warasuuluhu aclam ee waa in la yidhahdaa allahu aclam maala haddii lagu yidhaahdo xukunkaanu waa sidee xukun sharci ah maxalaala masaladaanu allaahu warasuuluhu aclam aad dhihi karta waa xukun sharci ah haddii lagu yidhaahdo berri roob magda-ah waa xukun qadari ah kowni ah alla keliyaha og ma dhihi kartid allah warasuuluhu aclam ee waa inaad tidhaahdaa allaahu aclam marka sidaasaad u kala awaamirta ama arimaha sharciga ah masaailka sharciga ah allahu warasuuluhu aclam alaleey laakiin amarka qadariga kooniga ah allaahu aclam alaleey waktigii nabigu noolaa sidaasaaba la dhihi jiray saasayna u kala qaadneen haddeer ma la dhihi karaa allaahu warasuuluhu aclam masaailka diiniga kuwa qadariga lamaba dhihi karee markaan masaa'ilka sharxayna insha allah ku sharxi doonaa marka masaailka harcin le waa nagu soo laaba doonta masaailkay ku imaaneen marka wuxuu yidhi saxaabiga allahu warasuuluhu aclam qaala wuxuu yidhi nabiga sal اlahu calay wasalam waa u marka labadii masalo oo waaweynaa xaqullah allah xaqiisa cala alcibaadi addoommada korkooda xaalu ahaaday an yacbuduuhu waa inay isaga caabudaan walaa yushrikuu bihi shay-an shayna waa la wadaajin xaqa ilaahay waa kaasaa qof walba oo muslim ah waa inuu garta xaqa ilaahay ku leeyahy xaqa ilaahay kugu leeyahay wuxuu yahay inaad caabuddo cid kalena aadan cibaadada ugu darin waa laba arrimood cibaadadii asaga waa inaad u ogolaatood caabuddo daad caabudi diiddo ood gaal shuciyo iska noqoto oo tiraa allah iyo cid kale midna caabudi maa waa haddee jahannimaad leeda haddaad tira haddaad tidhahdo allahan keligiis caabudaa cid kalena caabudi maana muwaxidaad noqayda waxaadna mudanaydaa ilaahay inuu cadaabka kaa ilaaliyo janno ku geeyo taasaad mudanayda marka xaqa ilaahay addoommada ku leeya wuxuu yahay inay caabudaan aysan cidna la wadaajin an yacbuduuhu waa inay horta caabudaan walaa yushriku bi shay-an shayna waa inaysan la wadaajin shay-an waa nakira fii siyaaqi ficilku ficilka hore ku cadfanya waa nasbisan yahy walaa yushriku ee ma jasmisana marka waa inay allaah caabudaan cidna aysan ugu darin shay-an haddii la yidhi waxay soo gelayaa dhammaan wixii alla ka soo haray wixii alla ka soo haro o dhamaa soo gela malag looguma dari karo nabi looguma dari karo weli looguma dari karo geed iyo dhagax looguma dari karo ilahay cibaadada keligiisa iskale wa xaqucibaadi addoommada xaqooda calalahi alla korkiisa xaalu ahaaday anlaa yucadiba wa inuusan cadaabin man qof laa yushriku bihi shay-an aan shayna ilaahay wax la wadaajin bay addoommadu xaqan gutaan waxay lahaanayaan oy xaq u yeelanayaan oo ilaahay asaguisi saaray inuusan cadaabin laakiin fiiri wa anlaa yucadiba man laa yushriku bi shaya taqdiir oo horay loo soo ogaadaa ku jirta macnuhu maahan qofkii shirkiga ka taga alla cadaabi ma intaas kaliya maa ee macnuhu wuxuu yahay man yacbuduhu walaa yushriku bihi shaya xaqa addoommadu leeyihin wuxuu yahay inaan allah cadaabin man yacbudhu qof isaga caabudaa walaa yushriku bihi shayan shayna aan ugu daran cibaadada qof asaga caabudaana horaa laga soo ark oo xaqi ilaahay uu kulaha addoommadu ah ee qofku haddii uusan wax shirkiga samayn ilaahayna uusan caabudin cadaab ka badbaadi ma gaal shuuciyuuba iska noqon huley anu allahna caabudi ma wax kalena caabudi ma cibaadado dhan ba iska ilaalan cadaab ka badbaadi ma waa qofka cadaabu uga badbaadaa wuxuu yahay an yacbuduuhu walaa yushriku bi shayan ah, man yacbuduhu qofka allah caabuda walaa yushriku bi shay waa qofkaas man yacbuduhu halkaa laga soo fahmy ee xaqullaahi cala lcibaada laga soo fahmy halkaasaa lagu soo sheeg marka waa sidaa wa xaqu lcibaadi addoommada xaqooda calallaahi alla dushiisa xaalu ahaaday anlaa yucadiba wa inuusan cadaabin man qof yacbudhu walaa yushriku bi shaya cidnana aan cibaadada ugu daray qultu waxaan idin yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow afalaa ubaashiru naasa dadka miyaanan ugu bishaaraynayn bishaaradan masle weyne maslada bishaaradaanu sheega day dadku cibaadada ilaahay ku dadaalaan shirkina ka fogaadaan cadaab inaysan arkayn bishaaradaas dadka ma u sheegayn waana dadka u sheegay afalaa ubashiru naas aaskutu ma aamusaa wey falaa ubashiru naasa dadka u bishaarayma miya ah, ah. ilaa haddii hamsatulisifaamka markay feda gasho ama wowda fedaas waa caaifa shay maxduufay wax ku cadfeen aaskutu ma iska aamusaa falaa ubashiru naasa dadka ugu bishaarayma miya arrintan saasuu yidhi qaala nabig wuxu uhi laa tubashirhum ha ugu bishaarayn ka aamus ha sheegin bishaaradan qofna hau sheegin ah, qofna hau sheegin sababtu waa maxay fayatakiluu oo ay markaas tala saartaan arrinta uu nabigu u diiday sala allahu alay slam bishaaradan waxay tahay dadku masaa'ilka isku si uma fahmi karaan qaara waxay moolayaan haddiiba qofku shirki kaliya ka fogaado muxaramaadka kale iska dabaasho cibaadadii ka gaabiyo inuu naartii saas uga badbaadayo haleen war naxariista ilahi waa weynta mar haddaad shirki ka tagto khalaas wey marka raxmaddaas alle kaliya inta tala saartaan ay waxay noqonayaan kuwo aaminka ah cadaabka ilaahay falaa ya'manu makra allahi ila alqowmu alkhaasiruun cadaabka ilaahayna aamin kama noqdo ilaa dad khasaaray maahan marka ha kukutusa xadiidkaas markaa i bishaaradaas aarka saxaabadu ma aysan ogeyn ah, mucaad nabigaa u sheegay sal اlahu alay waslm mucaadna fii aakhiri xayaatiyu sheegay fii aakhiri xayaatii ta'auban wuxuu isl cilmigan haddaad qarido amaad ku dambowda wuuna ka dareemay nabigu inuusan diidanayn in la wada qariyo muطlaqan laakiin la diidan yahay dadka in loo wada sheego ilaa muطlaqan haddii la qarinaa micaadba uma sheegeen nabigu sala اlahu alay slm meeshaas wuxuu ka fahmay dadkoo dhan aan la ogolayn in loo sheegee dadka qayb ka mida oo taxamuli karaan oo fahmi karaan in loo sheegayo markaasuu hi yaadan ku dambaabayna balsheeg xadiidka markii dambu saas ku sheegay waana bishaarada waxa uu qariyey markii dambena dad uu u sheegay aarka saxaabaduna aysan ogeyn ilaa nabigiiaba amre oo ah alle keligiis in la caabudo saxaabadoo dhan way yiqiineen maxaa yeelay qur-aanka agarkiisaba saasuu ka hadlaaba axaadiidta nabiguna agarkeeda saasay ka hadleen marka tawxiidka ma ahan waxa la qarina ma aha waxa aysan garanayna leenaha agaru saxaaba ma aysan garanayna tawxiidka maaha tawxiidka qur-aankiyo agarkiisii caddaynaya axaadiidtii nabiga agarkeeda caddaynaysa shirkigana qur-aanka ka digaya axaadiita inta ugu badanna ka digaysa idan marka tawxiid iyo shirki isaga siday tahay u garanayeen saxaabada dadkana iyagaa ugu oqoon badan iyagaa ugu oqoon badan taasu marka wuxuu kutusaydaa cilmiga gobol ka mid a ah. in laga qari karo dadka gobol ka mida ah, fii bacdi axwaali saddex arrimood ah, cilmiga gabal ka mida maaha cilmigao dhan in laga qarin karo dadka gabal ka mida ila masaladan cilmigiio dhan maaha waa cilmigii gabal ka mida sooma dadkii oo dhanna kama qarin nabigo mucaadi u sheegay waa dadkii gabal ka midu ka qarin mutlaqanna maahayne fii bacdi alaxwaala la qariyey oo markii dambe mucaadba waa sheeg saddexdaasaa isdaba dhigin marka cilmiga gabal ka waa sheegi doona gabalkaas wuxuu yahay dadka gabal ka ah laga qari karaa fii bacdi axwaalaana la qari karaa mar walba lama qari karo sidaasaa xadiiska laga fahmay akrajaw xadiidka waa soo saareen bukhaari muslim fii saxiixayni saxiixaynka ayay ku soo saareen saxiixaynkay ku soo saareen xadiidkaas marka berri xadiiska laga baxayo wey la soo xifdina asaga keligiis halkaas xadiisa lasoo xifdina baab walba hal xadiisa laga soo xifdina marka baabkan waa xadiikaas wax lasoo xifdina xadiikaas mucaad wey min filbaabi baabka masaa'ilu masalooyinaa ku sugan baabkan masalooyinaa ku jira halkan waxa weeyaan baabkii aan soo dhammaaday aayaadkii iyo axaadiistii macaanidii ay xambaarsanaayeen waxoogaa soo khulaasayna aad uu cajaa'ib badan yahi waxayna yidhahdeen culummadu masaa'ilka kitaabkan kitaabu tawxiid waxay shabbahaan abwaabta bukhaariga aad ugu egyihin aad ay ugu egyihin waxayna taasu tustaa malakada fiqiga ah oo ilaahi u weynaa uu siiyey imaamka kitaabkan alifay saas darteeda culummada muslimiintu markay masaa'ilkan akhriyaan xataa gobol awal wax ka qaldanaayeen way ku hanuuni jireen ashayeen culummadu nin culummo ahayoo hindiya joogay oo axaadiista darsayn jiro caalim ahaa laakiin been iyo barax laga gaday oo kuwa ahlubaaila aabeen ka gaday oo waxay yidhahdeen waxaa soo baxay nin la yidhahda maxamed ibn cabdiwahaab oo nabiga neceb oo salliga nabiga diida wuxuu dhihi jiray maxamed cabdiwahaab ushaydaasa nabiga ka fiican nin tegey maxaan kala hadlay markaasu aad u nabca ninkuna nabigiina waa jecel ila xadiikii u aanu culummaa laakiin beenaa laga gado aad u nabcayal marka markaasu wuxuu sameeyaa dersiga markuu bilaaba wuu nacladaa wuxuu yidha bal ninkaas miyahu waa in la naclada abaar markuu naclado oo habaaro uu dersiga bilaaba markuu dersiga gebangabaynayana maxamed cabdiwahaab u naclada saasuu wax u akriya waa caalim hindi nin sacuudiyaanoo sacuudi ka tegey oo hindiya xadiis u doontay hindiya waxa weya meelaha xadiidka ugu oqoonta badan ahay xadiidka loo doona jir hindiya muxadisiin nimanoo qatarha jooga aa tegey waa u arkay ninkan fidnaysan oo beenta iyo baraxa laga gada iska nacaladaya imaamka markuu darsiga bilaaba markuu dhammeeyana waa nacladi intaasu ilahi ugu dhawaana waa uu fakeray dadku kala xikmad badan meeluu marka fadhiista ninkan daalibka kutuba kutubu saartaa shiiku markuu darsiga ka soo baxo isoo maraa huy xoogaa iyo xoogaa ayaan la soo dhaweeye subaxdii dambe marka waa aan fakeray ninkaan shiiqa waa nin caalim masaa'il yar kaa dhegaysan haddaad xoogaa inaad tira warjoogo niyo masaladan waa kaa qaldanta inuusan dhegaysanada oo yidhi marka aan shiiqi intuusan imaan aan waxaan soo qaadiyo kitaabkan kitaab tawxiidka markaasaan warqadda kore ka jarayo oo sheegayda inuu qoray alimaam maxamed ibn cabdiwahaab kursigii uu fadhiisanaya meel agtiisaan iska dhigay xoogaa qaxwo iyo cabitaan yarna u diyaari sheekh markuu yimiduu qaxwadii ku dhuftay intaan qaxwadii horta ugu maqnaayu kitaabkii qabsaday kaasuu daldalay waa daldalay qaxwadii u keentay waa daldalay waa ka fuqidiin waa daldalay si waday wuxuu yidhi niyo kitaabkan yaa qoray kitaabkan kitaabka kitaabka waa la yaabay masaa'ilkiisu waxay shabahayn abwaabtii bukhaari wax nin la yaab badan oo waxa qoray ilaahay u furay diinta soo hayo kitaabka n midkaa maktabada gada iga o kitaabaa bal aau geyno kulama soo boodin bal midkaan maktabada leh oo kutubaha gada isagaa nooga aqoon badane kutubhe bal aanu geyno siyaa ugeynay kaasuu yii kitaabkan yaa qoray kitaabkan wuxuu yidhi tus kitaabkan waxaa qoray maxamed cabdiwahaab kaasuu yidhi gaalkii maa qoray waa ku dheganta gaalkiiyaa qoray miya calaa kulli xaal qoray kitaabka Ah, ninkaasaa qoray ma la hubaa markaasu yi waa kana anaada haya isagoo magacii ku dhegay suu yidhi idhiibs uga akrisaa waa sidii waa sidii wuxuu beenayna naga gadeen wuxuu bilaabay marka darsigii markuu bilaaba subax walba inuu yidhaha nin horta balaayanala ka gaday imaam oo muslimiinta ka ah, oo diinka ilahay u gargaaraana nala ku sallin marka si aan qaladka iyaga uga laabano darsi lama bilaaba ilaa asaga loo duceeyo mana la qatima ilaa isaga loo duceeyo saasuu ku gudi darsigu bilaabaa waa inuu isaga u duceeyo markuu dhameeyana waa inu duceeyo saasuu kuwadi jiray marka dambe kitaab marka caadiya ma aha kitaabkan wakhaasatan masaa'ilkiisa waxa weeyaan ilaahi weynaa malakada fiqiga oo uu siiyey kutusayda markaad aragto hmm aimada gabl waay hahdaan qaabka uu uga soo baxo aayaadka iyo axaadiita in ya unbaa um fahmi karto rabbaniyiinta waa masaail daqiiq fiihi fi lbaabi baabka masaa'ilu masalooyin ah ku sugan alulaa masalada ugu horayda alxikmatu waa xikmada ku jirta fii khalqi اljini jinniga abuuridiisa la abuuray jinniga la abuuridiisa iyo walinsi insiga la abuuridiisa masaailka wax sharxa waxaa ugu fiican alqowl mufiidka sheekh maxamed ibnu saalix aluthaymiin isagaa ugu fiican wax sharxa shuraaxda kale badana uma bambaxaan laakiin si ajaa'ibu u sharxay uthaymiin marka masalada ugu horeyda ku jirta waxay tahay baabkan xikmadda ku jirta jin iyo insi ilaahay inuu abuuro xikmadda ku jirta aayaddii ugu horeydaye kitaabka aan ku soo qaadanay wamaa khalaqtu xikmadu maxay ahayd cibaadatullah alla keligiis inay dadku aabudaan xikmadda ilahay u abuuray saas ma ahayn inay cunto iyo cabitaan ku raaxaystaan ilaahay xikmadda u abuuray waxay tahay jinni iyo insi asaga keligiis inay caabudaan maahan inay cabitaan iyo cunitaan iyo shahwaad iskaga raaxaystaan ilahay uma abuurin ahaniyatu mas'alada labayda ana alcibaadata cibaadadu hiy salada labaydoo baabkan laga fahmaa wuxuu yahay cibaada waa tawxiid oo cibaadada markay cibaado saxa noqoydo waa marka qofku alla keligiis caabudo ee hadduu allah iyo cid kale isla caabudo ilaahay ma caabudin qofkaas maxaa yeelay lianna alkhusuumata dooda fiihi tawxiidka aheed dooda oo nabiyaalka iyo ummadooda ka dhaxayday dooda oo nabiyaalka iyo ummadahooda ka dhaxayday tawxiidka unbay aheed ayadaa laisku haystay ee mushrikiintu allah waa caabudi jireen waa xaji jireen waa cumraysan jireen waa caabudi jireen allah wa maca daalika nabiyaalku waxay dhihi jireen war allah kargiis caabuda waxaas cibaado maha marka qofku hadduu tukado oo soomo oo salaado oo xajiyo oo jihaado oo bilwaaldayn sameeyo laakiin uusan cibaadada ilaahay u keli yeelin qofkaas allah ma caabudin saas darteed waa ka cabdulahi bn cabaas laga wariyey kullu cibaadatin fi lqur'aani fahiya towxiid cibaadad kastoo qur'aanka ku jirto oo ilaah yidha halay caabudo macnaheeda ii kali yeela wey oo kaliga i caabuda cid kale hayla caabudinina ahaaliatu masaladaa saddexayda anna man lam yati qofkan la imaan bihi towxiid lam yacbud illaah allah ma caabudin qofku hadduusan tawxiid la imaan allah ma caabudo hadduu rabo afar labaatan saxa tukado ha soomo ha sakeeyo hadduusan tawxiid la imaan oo cibaadada alle u keli yeelin inta kalena u diidin alle ma caabudin markaasuu ku yidhi bal fiir masalada meeshuu ka keenay marka fa fiihi xukunkaas waxaa ku sugan macnaa qowlihi ilaahay qowlkiisa macnihiisa ilaa uu walaa antum idinkuna gaala ma tihidiin caabiduuna kuwa caabudaya maa allaha acbudu anugu caabudayo fiiriya suurat lkaafiruun ilaaha nebi maxamed wuxuu ku yidhi sala allahu calay wasalam markay gaaladu yidhaahdeen aan isku soo dhowaan dagaal iyo colaad iyo yaan lagu jirin aan isku soo dhowaanin adigu sanad nala caabud ilaahyaalkayaga annaguna sanadaan kula caabudaynaa ilaahaaga markaasu ilaahay ku yidhi qul yaa ayuha alkaafiruun nabi waxaad ku tira gaalo laa acbudu maa tacbuduuna anugu horta ma caabudayo waxaad caabudaydaan sanamyaalkaa ma caabudayo walaa antum caabiduuna ma acbud idinkuna ma caabudaydaan allaha aan caabudayo fiiriya ma caabudaydaan marka lale waxaa loola jeeda ma waxaa loola jeedaa lama ogola inaad allah caabudaan ma loo jeedo inay alla caabudaan waa wixii laga rabay ee macnuu waxay yahay maadaama aad aaminsantihiin cid kale in la caabudi karo waxa aad u samaynaydaan allah ilaahay ma aqbalayo oo cibaad maaha harci ah, cibaad harciga maaha sidaas darteeda sidaad rabtaan u sujuuda haddaad rabtaan dawaafa haddaad rabtaan sooma ilaahay ma caabudaan walaa antum caabiduuna ma aabud wasaas ah, allah ma caabudaan maxaa yeelay qofku ilaa uu alle u daayo cibaadada allah ma caabudo baad marna waxa weyan kacbada soo dawaafto marna qabriga shacalmaya aad dawaafto iyo kan ooyaaye iyo kan uwa isdheeree allah ma caabudid qof mushrig ahaa tahay allah ma caabudid ma caabudid araabicatu masalada afrayda alxikmatu waa xikmada ku sugan fii irsaali rusuli rususha la diridooda rusul in ilaahay soo diri xikmada ku jirta waa in dadka tawxiidka loogu yeeho halkaan ku soo ogaanay walaqad bacanaa fii kulli ummati rasuulaa an icbudu llaha wajtanibu aaguut xikmadda rususha loo soo diray maxay ahayd marka addacwatu ilaa cibaadat illaahi waxdah wajtinaabi cibaadati aaguut saas ahayd xikmadda rususha loo soo diray in dadka loogu yeero allah keligiisa inay caabudaan iyo dadka in loogu yeero inay ka fogaadaan daaquudka saasay ahayd xikmaddu xikmaddu sidaas ayay ahayd addacwatu ilaa cibaadat illaahi waxda wajtinaabi daaquu wajtinaabi cibaadati daaquud alkhaamisatu mas'alada shanayda anna risaalata risaaladu cammad way kala gaartay kulla ummatin ummad dhammaanteed ummad aan rasuul loo dirin lama arko waa jiraan qoom aan rasuul loo dirin laakiin umma haddii la ummad iyo qoom waxaa weyn ummad ah, ummaddaa badan marka qoom iyo ummad la yidhaahdo way jiraan qoom yar oo ummad ka mid ah oo aan rasuul u tegin laakiin ma jirto ummad dhan oon ayagana rasuul loo dirin ma jirto ma jirto halkeen kuu soo ogaanay walaqad bacanaa fii kulli ummati halkaasaan kusoo ogaanay ummad dhammaanteed rasuulaan ka soo diray marka ummad aan rasuul loo dirin mal ummadoo asaadisatu mas'alada lixayda ana diin alambiyaai nabiyaalka diinkoodu waaxidun waa hal mid nabiyaalkao dhan diinkoodu waa mid taan ku soo ogaano walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuulaa an icbudullaha wajtanib daaquut dhammaan rususha waxaa lala diray inay dadka ku yidhaahdaan allah keligiis caabuda daaquudka ka fogaada alla keligiis diinta rusushu waa waaxid dhammaan ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan mid kastoo ummadda ka mida ah waxaan u yeelnaa shareeca iyo minhaaj waxaa loola jeedaa axkaamta camaliga masaa'ilka camaliga way ku kala duwanaayeen ummadaha amaakinta iyo zamanada laakiin asludiin oo tawxiidkaa mid uu ahaa rusushoo dhanna way ka midaysnaayeen asaabicatu masalada toddobayda almas'alatu waa masalada alkabiiratu weyn masalada weynanka badan ana cibaadatallaah allah cibaadadiisa laa taxsulu soo xasili mee ilaa bilkufri in lagu kufriyo maahan bitaaquuti daaquut qofka cibaadada uu allah caabudaya ma u soo xasilaydo mana ka ansaxaydo ilaa daaquudka uu ku kufriyo kaan ku soo ogaanay walaqad bacadnaa fii kulli ummati rasuulaa an icbud llaha wajtanib daaguun halkaasaan kusoo ogaa marka ma kala hari karo waxaa la ihahdaa ataxliyatu bacda atakliya ataxliya labisashada goormay noqotaa bacda takhliya markaa dharka uskaga iyo wasaqdaa iska siib dhar cusubaad soo galato inaad labisataa rabta goormay kaa ansaxaydha inaad labisato oo labisku tooso waa inaad horta xamaamka tagta suuliga tagta ood wasaqda ka quraysata oo dharkan wasaqda xagga iska saarta oo jirkiiyo nadiifa aad dharkii nadiifka ha qaadata saasay ku imaan karta laakiin miyaa la sameeya ayadoo dharkii wasaqdaa kuugu jiro adiga aad deligtimo leedahay oo qanjeer leedahay oo wasaq badan tahay inaad dandharka cusbaa gashato miyay dhici karta tawxiid qofku ma qaadan karo ilaa uu shirkiga ka tago Ah, waxaa la rabaa koo horta ka siibo shirkiga waxaad tidha allah cid aan ahayn cibaado shaqo kuma leh nacfi ma keeni karto dhibna ma celi karto markaad shirki tuurto allah u ogolow marka cibaadada keligiis markaasuu yidhi fa fiihi xukunkaasna waxaa ku sugan macnaa qowli ilaahi qowlkiisa macnihiisa tacaala ilaa waa sareeya ilaah uu yidhi faman yakfur qofka ku kufriya bitaabuut suurat faman yakfur biaaguut wayumin biاllaah faqad istamsaka bilcurwati اlwifqa ilah wuxuu yidhi qofka daaquut ku kufriya faman yakfur biaaquuti waxay la mid tahay laa ilaaha ay la macno wayumin bilaahina waxay la macno tahay ila اllah waa nfyiga iyo ibaatka waa nfyiga iyo ibaatka tawxiidna nfyi ibaat la-aantiis ma sugnaanayo qofka daaquut ku kufriya allahna rumeeya qofkaasaa ku dhegay qool inuu mud ka go-o aan laga cabsayn ah, faqad istamsaka bilcurwati lwufqa mareegtii ama qoolkii qofkaasaa qabsaday lanfisaama laha aan mudgo u sugnaan xarigu saddex mudood ama afar hadduu yahay markuu go-aya mud unbaa go-in marka koobaad xarigaas waa la kala go ee jannadu ku geynaya lagama yaabo inuu mudgo waa xarig la hubo laakiin waa inaad labadaas la aaaminatu masalada sideedayda ana daaquuta daaquutku caamun waa caam fii kulli maa shay dhammaantiis cubidda la caabuday min duunilahi alla ka sokay xaalu ahaado wax kastoo ilaahay qayrkiisa oo la caabudo waa daaquut halkee ka qaata bal masaladaas fiiriye shay kastoo la caabudaa inuu daaquud yahay meeshuu kala soo baxay u fiirso wuxuu ka qaatay walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuulaa an icbudullaaha wajtanibu daaquut see uga qaatay dhammaaniyo daaqudi wuxuu uga qaatay nabiyaalka fiiriya ummadaha loo diray way kala dugnaayeen qaar malaa'igtay caabudayeen qaar waxay caabudayeen nabiyaal qaar waxay caabudayeen awliye all qaar waxay caabudayeen jin qaar waxay caabudayeen dhagxaan qaar waxay caabudayeen geedo nabiyaalku kala qaadi mayn waxay dhaheen allah caabuda daaquudka ka oo la garay qofka shaydaanka caabuday ama dhagaxa caabuday ama jeedka caabuda daaquudu waa caabuday laakiin qofka nabi caabuday ama malag ama weli caabuda isaguma daaquudu caabuda haah daaquudu caabuda laakiin daaquudka uu caabudaa malaa'igta iyo nabiyaalka iyo awliyada ilaahay maaha ee wuxuu yahay shaydaankii amray awliyada caabud nabiyaalka caabud malaa'igta caabud kaasaa daaquudkiisii ah isaga ilaa malaa'igu ma amrin halna la caabudo beryi ka nabiyaal ma amrin awliyana ma amrin halkaasuu ka qaatay nabiyaalku ma kala qaadeen qof kastoo ilahay qayrkiisa caabud war daaquudka kufri lahayn taas maxay ku tustay waxii ilaahay qayrkiisa oo la caabudaa waa daaquud waa sida imaam maalik uu yidhi ataasicatu mas'alada sagaalayda cidamu shani alaail aayaat aayadaha saddexdaa arrinkooda arrinkaas weynankiisa weeye ciidanu shani alaail aayad aayadaha arinkooda arinkaas welinkiisa oo ashu waxay ku jirtaa alaayati ashu ku jirta aayadaha almuxkamaati ee la sugay aayadahaasoo fii suurati lancaam ku jira cinda salafi salaf ay ku weynaayeen aayadihii saddexda ahaa ee ka bilaabanayey waqadaa rabuk aayadihii saddexdaa oo ka bilaaba qul tacaalo qul tacaalow aayadii saddexdaa ka bilaabanay aayadii saddexdaa ka bilaabanayey aayadaha salafka agtooda sida ugu weynaayeen taasuu ku tusay cinda salaf oo halkee ka qaatay warkaasna wuxuu ka qaatay hadalkii cabdillaahi bni mascuud uu yidhi qofkii doonaya dardaarankii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam oo shaabadii ku dhegantao wax lagu darino wax laga jadhino wax laga badarin inuu arko ha akriyo saddexda slka ilaa saxaabada ugu horeyda slka saxaabada ugu horeyda saxaabada ugu horeyda selafka waxaa la yidhaahdaa dadkii nebigu uu qayrka uga maqaati kacay oo xadiidka saxiixaynka uu nebigu yidhi sal اllahu calayh wasalam khayru naasi qarni dad waxa u qayr badan aniga qarnigayga waqtigan anigu aan noolahay dadka jooga oo muslimiinta uma aladiina yaluunahum kadibna waxaa uma aladiina yaluunahum kadibna waxaa ku xiga kuwa la xidhiira ahlcilmiga gabal waxay yidhaahdeen qarni waa saxaabadii uma aladiina yaluunahumna waa ardadii saxaabada waa taabiciyaalkii uma aladiina yaluunahum saddexaadna waa atbaacu taabiciin waa taabiciyaalka ardadooda saasay u fasireen haddii sidaas loo fasirana quruunu mufadala waxay ku dhammaatay laba boqol iyo labaatan markay hijradu ahayd halkaasay ku go maxaa yeelay xaafid ibn xajar falxulbaariga baabu fadaaili saxaaba baabu fadaa'ili asxaabi rasuulilaahi sala allahu alay wasalam baabkaas xadiidka saddex kun lix boqol afartan iyo sagaal sharxiisa xadiidka sharxiisa baabka baabu fadaaili asxaabi rasuuli sala allahu calayh wasalam xadiidka saddex kun lix boqol afartan iyo sagaal sharxiis wuxuu leeyahay watafaquu calaa ana aakhira man kaana min atbaaci taabiciin waxay isku waafaqeen culummadu itifaaquu kusoo naqlina culummadu waxay isku waafaqeen qofkii ugu dambeeyey ee atbaacu taabiciin ka mid ah minman yuqbalu man caasha ilaa xuduudi cishriina wa miatayn waa qofkii noolaa laba boqol iyo labaatan xuduudeeda halkaas halkaasa ugu dambeyday ah, atbaacu taabiciin halkaasa ugu dambeyday markaasuu wuxuu yidhi i wuxuu ishaaraa halkaas inay salafkii ku dhammaadeen markaasuu wuxuu yidhi wa fii haada alwaqti dahara albidac waqtigaasay bidcooyinku soo muuqdeen duhuuran faashiya koor bidac waa jireen laakiin duhuur oo ay faafeen markaasay soo muuqdeen wa alaqat ilmuctasilatu alsinatahaa markaasay muctasila carabyadeeda sii dayday ah, carabyaalkooda markaasay sii daayeen wa rafacat ilfalaasifatu ru'uusahaa markaasay falaasifadii madaxa kor u qaadeen madaxyada markaasay taageen oy fursad heleen wamtuxina ahlulcilmi liyaquuluu bikalqi اlqur'aan markaas ahlcilmigii la imtixaanay oo la ciqaabay si ay ugu dhawaaqaan qur-aanku waa makhluuq loo cadaabay qaarna loo dilayba oy aakhire u aadeen ahlcilmiga gobol ka mida marka halkaasay maraan oo waxay leeyihiin saddexda qarni oo quruunulmufadala halkaasay ku dhammaataaoo saddexda qarni waxaa loola jeedaa saxaabada taabiciyaalka atbaacu taabiciin saasaa loola jeedaa dii saas la yidhahdaa halkaasay ku dhammaadeen ahlucilmiga gobolka midana waxay mareen qarni waa boqol sano qarni waa boqol sano waa boqol sano marka quruunulmufadala waxay ku dhammaatay saddex bii boqoloo sano saddex boqol markay hijradeeday ku dhammaatay waana saddexdaas waxaa nabigu qayrka uga naqaati kacay khayru naasi qarni uma intii ka dambeyna khalafaa la yidhaahdaa nabiguna sharu ku tilmaamay shar saas darteeda fahamka diinta ee saxiixa ah saddexaas qarniya loola laabta ahlucilmigaas waxyaalaha ay cuskadeen waxaa ka mid a ah xadiid xaakim uu musadraka ku wariyey sheekh naasirna silsilatu axaadiifi saxiixa uu leeyahay wahaada isnaadu laa ba'sa bihi fi shawaahid xoogaa shawaahidda lagu xoojin karo xadiidkaas nabiga sal اlahu alيه waslm wiilu gacanta madaxa ka saara markaasuu wuxuu yidhi yaciishu haada اlqulaamu qarnan wiilkaanu qarniyuu noolaana facaasha miata sana boqol sanuna wiilkii noola xadiidkaas marka nas uu maslada ku yaha la dhihi kara in qarniga loola jeeda boqol sano madaxuu gacanta ka saaray markaasuu nabigu ku yidhi sal اlahu alيه waslam yaciishu haada اlgulaamu qaran wiilkaanu qarniyuu noolaana facaasha miata sana boqol sanuna noola idan qarniga waa boqol sano di markaa qowlkaas waa qowlka miisaanka badana la marana quruunu lmufadala oo salafu saalix la yidhaha waa saddexdaas boqoloo sano halkaasay ku dhammaada sl kama dambeeyo wax salafu saddexdaas boqol kama dambeeyo kun iyo boqolka sano ka dambeeya waa qalaf kulligood waa khalaf khalafkaas marka qofkii salafkaas raaca oo dariiqooda maran waa dariiq fiican alaqu ku taagay qofkii khilaafana waa lunsan waa lunsany marka salafka aayaadkan waa ku weynaayeen salafka uu sheegayeen cabdullahi bn mascuuda ka mid ah. wa fiihaa aayadaha suuratu ancaam wa fiihaa aayadahaas waxaa ku sugan saddexdaa cashru masaa'il toban mas'alo awalhaa tobanka kan ugu horeeya annahyu waa reebid can shirki shirki layska reebay toban mas'alo aa ku jirta aayaadkaas tobankooda waxa ugu horeya waa shirka layska reebay oo tawxiid laysanfay taas wuxuu kutusayaa shirkiga khatartiisa iyo tawxiidka weynankiisa alcaashiratu masalada todnaydaa ah, alaayaatu waa aayaadka aayaadka almuxkamaatu la sugay muxkamaat wuxuu la jeedaa mansuuq ma aha macnahooduna waa cadl labadaas macno ula jeeda almuxkamaat wuxuu leeya laysa fiiha nas wuxuu kaloo ula jeedaa waa bayinaat waa aayada cadcad oo macnahoodu cadli aayadahaasoo fii suurati israa ku sugan wa fiihaa aayadahaas waxaa ku sugan amaaniya cashara mas'ala sideed iyo bal fiiriyo marka tawxiidka weynankiisa iyo shirkiga khatartiisa badahaa masalooyinkaas wuxuu ku bilaabay allaahu allah biqowlihi qowlkiisa uu ilaah yidhi laa tajcal ha yeelin macallaahi allah la jirkiisa ilaahan mid la caabudo ilaaho aakhara kale oo fataqquda markaas aad fadhiisato madmuuman xaalo a tahay mid la ceebeeyey makhduulan xaal mid la hoojiyey ilaah cid kale ha garab dhigin haddaad allah cid kale garab dhigto waxaad fadhiisan doontaa adiga oo eedaysan oo lagu eed lagugu soo eedeeyey dembi la gale kii ugu weynaa oo shirki ah waxaadna fadhiisan doontaa adoo lagu hoojiyey oo cid kuu gargaarto aan helay aad jahanamo dhex fadhiisan doonta saasaa ilaahay ku bilaaba aayadahaas wa khatamahaa ilaah wuxuu ku qatimay masaa'ilkaas biqowlii qowlkiisa ilaah uu yidhi walaa tajcal ha yeelin macallaahi allah la jirkiisa ilaahan mid la caabudo ilaaho aakhara kale oo fatulqaa markaas lagugu tuuro fii jahanama naarta jahanama maluuman xaalatay mid la soo eedeeyey madxuuran xaalatay mid naxariista ilahay laga fogeeyey allah cid ha garab dhigin haddaad allah cid garab dhigto laba arrimood aad in jahanamo lagugu tuuro adoo dembi lagugu eedeeyey dembiilaad tahay allahaad u shariig yeeshay adigoo naxariista ilaahay lagaa fogeeyo sugay naxariis ilaah saasaad la kulmayda hadaad allah cid kale garab dhigto qof marka rumaysan aakiro allahna rumaysane intaas maqla ma shirkii u dhawaanaya maya ma dhici karto laakiin hadduusan qofku allah iyo qiyaamo rumaysnayn oo iska wadana iska wadanaya wandahana allah allah wuuna baraarujiyey subxaana isagaa nastahane calaa cidaami shani haadihi masaa'il masalooyinkan arrinkooda weynankiisa sideed iyo tobankan masalo suurat sraa ee ka bilowda laa tajcal maca allahi ilaahan aakhara fataquda madmuuman makhduulan ee ku dhammaada walaa tajcal maca allahi ilaahan aakhara fatulqa fii jahannama maluuman madxuura aayadahaas ilaahay wuxuu lagu baraarujiyey weylankooda weylankooda waqadahana allah allah waa nagu baraarujiyey subxaanahu alla isagaa nastahaane calaa cidaami shaani hadihi lmasaa'il masalooyinkan weylankooda biqowli qowlkiisuu nagula baraarujiyey ilaa uu yidhi markii masaa'ilkaas la gebangabaynayey daalika kaas laguu soo sheegay siddeed iyo tobankaas mas'alo mima kiyuu ka mid yahay owxaa ilayka rabuka rabbiga uu kuu wayooday min alxikmati xaal diinka rabi kuu wayooday kaasaa ka mid si gaara ah, fiiri a loo tilmaamo ayadoo qur-aanko dhan ilahay nabiga u wayooday si gaaraha ah loo taabtay maxaa yeelay waa risaalada dhuuxeedii risaaladii nabiga lala soo diray sal allahu calay wasalam macnihii ay xambaarsaneed khulaasadeedii wey waana asalkeedii asalkii ilaahi weynaa diinku ku waxyooda xikmadda ka mid yahi alxaadiyata cashar masalada koob iyo tobnayda aaya suurati nisa suuratu nisaa aayaddii ku jirtay weeye allatii aayaddaasoo tusamaa lagu magacaabo aayat alxuquuqi xuquuqda aayaddii sheegayday xuquuqda alcasharati tobanka bade ahaa xuquuqdaas wuxuu ku bilaabay allaahu allah tacaala wuu sarreeyaa biqowli qowlkiisa wacbudullaaha allah caabuda walaa tushrikuu bihi shay'a allah shay ha la wadaajinina tawxiidaa lagu bilaabo xaqa ilaahiyaa lagu bilaabo maxaa yeelay xaqa ilaahaya xuquuqda ugu weyn asaga haddii qofku dayaco wax kaloo xaqa wax anfici ma xuquuqda kaloo dhan hadduu la yimaado waxba tarine waa xaqa markaad ilaalido xuquuqda kale ilaalintaad ilaalido ay wax kuu taraydo laakiin xaqan haddaad dayacdo xuquuqda kale ilaalintaad ilaaliday waxba kuu tarimi waa xaqa ugu weyn xuquuqda asagaasaa marka lagu bilaabo aaniyatu athaaniyata cashar mas'alada toban iyo labayda atanbiihu waa calaa wasiyati rasuulilahi rasuulka ilaahi darbaarankiisi la isku baraarujiyey sal اlahu calayh wasalam cinda mowti dhimashadiisa agteeda uu baraarujiyey darbaarankaas muxuu ahaa taraktu fiikum maa in tanasaktum lan tadiluu bacdi waxaan dhexdiina uga tegey wax haddaad ku dhegtaan aadnaan baadiyoobayn waa maxay kitaab allah kitaabka alle ee warqad gaaraho qoran maaha warqad gaaraho qoran nabigu ma qorin aaalia cashar masalada toban iyo saddexayda macrifatu xaqi illaah waa xaqa allah in la garto caliinah korkeenna xaalu ahaaday waa maxay xaqa ilaahay uu nagu leeyahay an nacbuda walaa nushrika bihi shay-an waa inaan caabudno oo aanaan u shariig yeelin araabicata cashar masalada toban iyo afrayda macrifatu xaqi ilcibaad addoommada alayhi calalahi ila dushiisa xaal uu ahday xaqaas xaqa ilaahay dushiisa ahdo asagu isi saaray oo addoommada keligiis caabuda ay leeyihiin waa goorma idaa adow markay gutaan xaqahu ilahay aqiisa waa markay xaqa ilahay gutaan waa maxay xaqaasuna anlaa yucadiba man yacbuduhu walaa yushriku bihi shayca waa inuusan allah cadaabin qof asaga caabudaya oo aan shirki u samaynayn aan shirki u samaynayn alkhamisata cashar mas'alada toban iyo shanayda ana haadihi lmas'alata mas'aladan laa yacrifuhaa garan mayn akaru saxaabati saxaabada ugu badan masaladaas oo bishaarada ah, ma garanin akaru saxaaba maxaa yeelay hadda xadiiskayda ku jirtaa bukhaariiyo muslim nabigaa amray mucaad ibnu jabal inuusan u sheegin oo ugu bishaaray laa tubashirhum fayatakilu nabigaa yidhi sal lahu ala masaladaas qolooyinkan qubuuriyiinta xabaalaha caabuda waxay yidhahdeen kitaabkan kitaabu tawxiid ah waxaa ku yaala saxaabadu tawxiidka ma oqon waana halkaas uga talla yidhahdeen ana hadi masalata laa yarifa waa masaladan wuxuu la jeedaa kitaabka hor wax uu ka hadlaayo oo tawxiid banaankay taala jawaabteedu waxay tahay an haadii twiidka ma mukr mise muana horta twiidku ma mukra haadaa miyaa lagu shara mise haadihi haadaa lagu shara twiidk haadihi waxaa lagu ishaaraa shay muanaf bishaarada wey wax ishaara iyadaa muanafa masaladan bishaarada ah wey inaysan taas ogeyn hataa lafdiga xadiiska wey bukhaari muslim aarkooda aakhiri xayaatiyuu sheegay mucaad tacafuman isagoo dembi iskaga baqa waadaxa iska tahay jawaabteeda hal muxaadaro gaaran hadda ka horan masjidkan uga dhigno oon kitaabkan waxa weeye shubahaadka quburiyiintu ku soo arooriyeen aan uga jawaabayno alxamdulilah horaan uga hadal marka tan banaanka iska taallaa bishaaradaas wey asadisata cashar masalada toban iyo lixayda jawaasu kitmaani lcilmi cilmiga in la qariyo banaanaashadiisa wey lilmaslaxati maslaxa darteed loo qariyo cilmiga in la qariyo inay bannaan tahay maslaxad darteed loo qariyo cilmigaa fiiriya mulaq maaha mulaqan maya waa muqayad waxaa loola jeedaa yani alcilma azaa'ida cala alqadri اlmuxtaaji ilayhi fii iqaamat اdiin hadalka xuruuftaas waxaa idin dhigayaa xaashiyada yarka ah uu saarayo maxamed alxamid اlfiqhi uu ku leeyahay maxamed xamid ulfiqhi ayaa ku tacliiqinaya masalada cilmiga maslaxadu keeni karto in la qariyo maaha cilmigoo dhan waa alzaaid cala alqadri اlmuxtaaji ilayhi fii iqaamat اdiin waa cilmiga dheeraadka ka ah qadarka qofka diintiisu ay ku toosaydo ee qofka diintiisu midkay ku toosayda ma banaana in la qariyo ma banaano dahaaradii salaadii waay ku ansii leheed waxay ku ansixi laheed sakadii ah, waxay ku ansixi laheed soonkii wuxuu ku ansixi lahaa waa diintiis waxay ku toosi laheed ousan ka maarmin waa cilmiga farducaynkaah qof kasta laga rabo kaas ma banaano in la qarino ee waxaa la qarinaa waa alcilm azaa'id cala alqadri اlmuxtaaji ilayh fii iqaamati اdiin ah qofku diintiisa inuu ogo qadarka ugu baahan yahay waxa ka dheeraadka wey waa o ta labaadna dadkoo dhan maahane waa can bacdi naasa laga qari karo tan saddexaadna weligeed maahane waa fii badi axyaani sababtoo afiiri ah bishaaradaanay ahayd masalada nabigu qariyey maaha in alle keligiis in la cabudo u fiirso dadkoo dhanna kama qarino mucaad u sheeg mucaadna wuu sheegay oo waa kana anabigibana soo gaaray oo dadka gobolka miduu u sheegay fii aakhiri xayaati wakti muطlaqana lama qarine markii dambe waa ka mucaad sheegay oo waktigii dambe waa la sheegay marka waa noocaas ama cilmiga muطlaqa in la qariyo maya ma banaana m اladiina yktumuna ma أnزlna min اlbayinaat wاlhuda min bacdi ma bayanahu lلnaasi fi اlkitaab ulaaئika yalcanhum اllah وyalcanhum اlaacinuun ilahi weynaa wuxuu leeyaha kuwa qariya diinka aan soo dejinay allah wuu nacladaa inta wax lacnadaana way lacnadaa maalinta qiyaamana culummada qarida diinkii alla soo dejiyey xakama naaraha afka laga geliya waana ballankii ilaahay uu ka qaaday ballankii uu culummada ilaahay ka qaadaa waxaa wa diinta qarina dadka u sheeg marka waa noocaas xataa camalka mararka gobol camalka hadduusan mar waajib ahayn waa laga tegi oo asna waxa wey waxaa kutusaya xadiidka bukhaariyo muslim nabiga sal allahu calayh wasalam kacbada inuu ka dhiso meeshii nebigahay ka dhisuu dar haddana waa iska daya camalkaas ila waajib ma ahano dadka ay ku dambaabayaan waxaana ka imaan kari lahayd dhibaato oo nabiga sal allahu alay slm wuxuu ka baqay hadduu kacbada inta dumiyo yidhaah markaasaan dhisaa duminta uu dumiyada dadku maadaama ay mar soo islaameen inay yidhahdaan ma maantu kacbadii dumiye oo ay ka cararaan diinta taasaan ka baqayo marka xataa camalkiiya mararka gabal laga tegayo laakiin camalka laftigiisu waa midkaas aan waajibka ahayn wey asaabicata cashar masalada toban iyo toddobayda istixbaabu bishaarati qofka muslimkaa in loo bishaareeyo sunaynta la sunneeyo weeye bimaa shayna loogu bishaareeyo yasuru farxad gelina adduun ha ahaado diin qof walaalkaa oo muslima wax uu ku farxa haddaad soo maqasho waa loogu bishaareeya kuu ka qaatay afalaa ubaashiru naas ah, shay qof muslima walaalkaa ku farxaas dantiisa adduun ha ha wax wanaaga oo ku farxa haddaad ogaato walaalkaa waa loogu bishaareeya saasay ahayn saxaabadu waa loogu bishaareeya aaaminata cashar maslada toban iyo sideedayda alqawfu waa in laga boqo min alitikaali tala saarasho calaa sacati raxmat ilaahay raxmadiisa ballaarnideeda la tala saarto waxaa la rabaa qofka naxariista ilaahayna inuusan ka quusan inuusanna naxariista ilaahay inta la weynaato isaga ayada tala saarto uusan cadaabkii ka aamin noqon waxaa la rabaa cadaabka allena inuu ka baqo ousan aamin ka noqon falaa yamanu makr allahi ila alqowm alkhaasiruun naxariista ilaahayna inuusan ka waa laba baal imaam axmed wuxuu yidhaahdaa qofka inuu naarta ilaahay ka boqo naxariista alla rajeeyo laba weeye waa labada baallood oo qofku ku soco lahaa mid alla midkii qaalib noqdaa waa halaaga qofka labadooda kii qaalib noqdaa waa halaaga idan maxaad ku noolaataa bayna alkhawf waalraja halkaas ku noolow wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu waslm wbaarak calaa nabiyina